أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixdan iyo toddobaad ee suurat lbaqara ka mid ah qaala tacaala alla waxa uu yidhi waid qaala muusaa liqowmih wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qoomkiisii uu ku yidhi ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad qashaan ood gowracdaan baqaratan sac qaaluu waxay yidhaahdeen atatakidunaa miyaad naga dhiganaysaa innaga husuwan miyaad naga dhiganaysaa mahzuu bihim kuwa lagu jaasjaaso miyaad naga yeelanaysaa ood naga dhiganaysaa kuwa lagu dheeldheelo qaala waxa uu yidhi acuudu billaahi allaan ka magangelayaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jahliga falo oo jahliga ku sifaysan oo jaahiliinta inaan ahaadaan alla ka magangelayaa halkan marka qisadii suuradda loogu magac daray baa laga gelayaayo suuradda suuratulbaqara ayaa la yidhaahdaa halkan bayna baqarada ay uga jirtaa waid qaala muusaa liqowmih in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara taqdiim iyo ta'khiir ayaa marka qisadan ku jiro sababka qisada keenay iyo hasha in la qalo waxa sababay waxa ay tahay gadaal gadaalay ka imaanaysaayo waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha qisada marka lasoo koobana waxay ahayd qof reer bani israa'iil ka mid ah ayaa la dilay inta badan tafaasiirtu waxay sheegaan nin aan ilmo dhalin inuu ahaa waxa dilay oo ama waxa dhexlaayeyna uu ahaa keliya ina adeerkiis inuu ahaa ina adeerkaasna edhaxalkiiba uu degdegsaday ninkiiba uu dilay ou dhexli lahaa dabadeedna meel ayuu ku tuuray xaafad ayuu dhigay dad ayuuna ku sheegtay oo dadkaasaa dilay ayuu yidhi isaga dadkii ka socday weliyudamkii maadaama uu isaga un yahay qaatilka ah dadkii uu ku sheegtay ee ayaga lagu sheegtay qisaasta lagu sheegtay dhiigga ayaa marka isku riix riixay oo arrintaa ku dooday nebiyullaahi muusa bay u yimaadeen markaa nebiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi alla wuxuu idin farayaa haddaad rabtaan arrintan inaad ka jid baxdaan allah wuxuu idin farayaa inaad neef saca qashaan ood gowracdaan sidaas ayaad ku gaaraysaan waxa aad rabtaan oo qofkan qofkii dilay aada ku garanaysaan ood ku ogaanaysaan iyagii marka waxaa isu qaban weysay yaa ninkan dilay dacwadanaan isku qabnaa iyo neef saca qala waxay u qaateen marka jahligooduna uu keenay in nebigii iyaga uu ku ciyaarayo sidaas baa marka aayaddan loo soo hormariyey sababkiina gadaal loogu dhigayo id qataltum nafsan fadaara'tum fiiha culimadana marka waxay yidhaahdaan sababka loo hormariyeyna macno weyn baa ku jirto oo waxaa loo soo hormariyey waxay tahay in iyaga lagu tuso innagana naloogu sheego sida ay u qallafsanaayeen reer bani israa'iil oo qalbi adaygu oo uga batay qaabka ay nebigoodii ayagoo og inuu nebigoodii yahay haddana ay kula tacaamulayaan qaabdarrada qallafsanaanta iyo ad adayga ay kula tacaamulayaan in markaa yacnii ilaahay subxaanahu watacaala uu noo tilmaamo iyagana markaa yacnii qeybta dambana nicmo maadaama ay tahay oo ninkii la dilay oo ay isku haysteen rabbi subxaanahu watacaala oo u kala caddeeyey taana marka nicmo kale waayo waxaa lagu tirinayaa ama lagu darayaa nicamkii alla uu u galay reer bani israa'iila lagu tirinaa middaan horena waxaa lagu tirinayaa qallafsanaantii iyo qaabdaradoodii siday ahayd laba ayaa marka meesha ku jirto qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ina allaaha alle ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad qashaan ood gowracdaan baqaratan neef loah neef saca ah, yacnii sac inaad gowracdaan neef loo-ah inaad qashaan buu alla idin farayaa qur-aanka marka wuxuu tilmaamay dabxi buu sheegay oo lo-da waa la gowracaa ee sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalama waxay tilmaantay ee nebigu dhuundhow ayay sheegtay oo naxara rasuulullahi sal ll ly slama can nisaa'ihi baqaratan saasoo kale uu xadiidku aha kamaa qaala sal ll ly slam nebigu haweenkiisu wuxuu ka gowracay sac ayuu ka dhuundhabay naxrigu marka halkaas marka hoose ay yacni dhuunta hoosteeda ah meesha markaa daloosho godka oo kale ah sida geela oo kale loo dhuundhabo sidaas marka in xoo lo-diina la yeelayo xadiidku tilmaamay aayadduna waxay tilmaamaysaa dabxi sida ariga oo kale labadaba waa bannaan tahay marka haddii naxri lagu sameeyo iyo haddii dabxi lagu sameeyo labaduba waa jaa-is midna sunnadaa sheegtay midna ee qur-aanka ayaa tilmaamay ayb in allaha alla yaamurukum wuxuu idin farayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad gowracdaan sac marka inay gowracaan maxaa loo amray culimmada waxay yidhahdeen xikmadda ku jirtaa waxay tahay iyagii ayaa weli waxaa lagu sameynayaa ficilkoodii hore maadaama lo caabudid iyo dibiga aad lo-da ay aada u jeclaayeenay u tacdiimin jireenoo wa ushribuu fii quluubihim alcijla alla uu yidhi qalbigooda waxaa la cabsiiyey dibiga jacaylkiisa ayaa waxaa la leeyahay war waxaad ku dhacdeen waa doqonnimo lo-na ilaah ma aha idinka gacantiina ku gowraca markaan bal ha la ogaado inaad towbo keenteen oo mas'aladii dibigii aad caabudeen oo aad ka towbad keenteen towbadiinu inay dhab ahayd iyo in kale iyadii baa lagu imtixaanay marka inay neef loa ay qalaan marka lo-da waxa loo doortayna macnahaasaa ku jiray dhahaan mufasiriintu waana macno aada badiic u ah qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil markaa atatakidunaa miyaad naga dhiganaysaa innaga huzu-an mahzuu-an bihim kuwa lagu jees jeeso oo lagu dheeldheela miyaad naga dhiganaysaa nebi marka in jees jees lagu tilmaamo waa ka yacni waxyaabaha ambiyada ilaahay laa-iqa aan u ahayn waayo waana ka mustaxiil nebi inuu iska jees jeeso ee iyaga marka waxay ku tusinaysaa arrintan iyadaa marka qalbi adeegooda iyo qallafsanaantooda iyo jahligooda halkaas marka alimaamu lqurtubi fii tafsiirihi waxa uu ku yidhi haddii hadda uu qof yidhaahdo nebi uu ku tilmaamo jees jees iyo dhiil dhiil hadduu ku tilmaamo oo nebigii inuu jees jeesayo kale uu sheego waa ku gaaloobayaa buu yidhi alimaamu alqurdubi waayo nebigay nuqsaamin u tahay iyo cay u tahay bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen buu yidhi iyaga reer bani israa'iil khilda iyo qallafsanaan iyo jahli ayay arrintani ay ka ahayde iyagu ma aynan ku gaaloobin ayay qaar culimada ka mida ay dhaheen waayo weli nebigii waa aaminsan yihiin waxbay su-aalayaan sidaana marka qaar baa yiri buu yihi alimaamu alqurطubi si kastoy ahaato nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo nebi kaleba waa jees jeesaa in la yidhaahdo oo jees jees lagu tilmaamo calaa sabiil marka yacnii dadkiiba wuxuu ku bilaabaa inuu kula dhaqmaba jees jees sax ma aha ayb middii kaloo allahu yastahzi'u bihimna waa kasoo hadalnay iyada markay min baabi almuqaabalati walmushaaka'a ay tahay iyo min baabi aljaza inay cadaalad tahay oo taas iyadu ceeb aynan ahayn leanna qudre iyo cilmi bay ku tusaysaa marka sifo oo ilaahay marka lagu tilmaamayo calaa wajhi lmuqaabala in loogu tilmaamo waa ka soo hadalnay laakiin marka jees jees ilaahay in lagu sifeeyo mustahzi waaye la yidhaahdo oo magac looga dhigo tilmaan looga dhiga allana laayiq uma aha nebiyadana laayiq uma aha ayb eejaas-jaaska iyo waxaa kala duwan iyadana kaftanka nacam masaladaana waa in la baraarujiyo oo nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa kaftami jiray kaftanku isagu ceeb iyo nuqsaan ma aha shamaailka kutubta shamaa'ilkuna way baabeeyaan iyo sunnada baabu misaaxi nebiyi sala allahu calayhi wasalam oo nebigu inuu kaftami jiray kaftan ku dabeecad wanaag iyo imbisaad iyo furfurnaan iyo tusaa laakiin istihzaagu dhagar iyo khiyaano iyo qaabdaraa ku jirto nacam ayb labadaana marka way kala saaran yihiin iyaga marka waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen atatakidunaa miyaad naga dhiganaysaa innaga huzuwan mahzuu-an bihim kuwa lagu jeesjeesa miyaad naga yeelanaysaad naga dhiganaysaa qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi allaan ka magangelayaa an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina inaan ka mid ahaado marka waxaa laga fahmaa jees jeesku min acmaali aljaahiliin inuu yahay saas darteed buu nabiyullaahi muusa uu u yidhi ilaahan ka magangelayaa inaan jaahiliinta ka mid noqdo qaaluu markaa sidaa markii nabiyullaahi muusa uu yidhi oo arrinta inay dhab tahay ay fahmeen markaa waxay u jeesteen sidii ay neefkii yacni saci saca ahaa ay u qali lahaayeen su-aalo halkanna waxaa nalooga tilmaamayaa haddana yacni tashadudkooda iyo ad adkaantooda iyo inaynan markiiba inay amarka alle hore ka qaataan aynan diyaar u ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen udcu tuug lanaa annaga darteen u tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeyee lanaa annaga ha noo caddeeyee maa maxay baa hiya baqaradu ay tahay sacu maxay muxuu yahay qaala waxa uu yidhi alleh ee qaala wuxau yidhi nabiyullaahi muusa innahu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa innahaa iyadu baqaratun sac waaye saca oo laa faaridun tu gabowday aan ahayn walaa bikrun mid qaalin yar ah oo ugub ahna aan ahayn cawaanun hiya iyadu cawaanun weeyaan tudhedh tu dhexdhexaysanayso bayna daalika kaagaas lasoo sheegay bayna dalika almadkuuri tu dhexdhexaysanaysa fafcaluu haddaba sameeya maa waxa tu'maruuna la idin faraya fala oo sameeya marka maa hiyadii hore wuxuu nabiyullaahi muusa fahmay inay ula jeedaan sacad da-diisu waxa ay inta ay tahay saa darteed markaasuu da-diisii inuu uga jawaabo ayaa jawaabtii ay noqotay marka rabbi subxaanahu wa tacaala inuu alla u su-aalo ilaahayna marka sidaa uu uga jawaabo marka maxaa lagu gartay inay u jeedaan sidaa de ilaahay waa ogyahay waxa damaa'irtooda ku jiro hadday nabiyullaahi muusa ay tahayna hadallo badan oo ay isweydaarsadeen oo qur-aanku uu soo koobay ayuu ku fahmay oo xaaladdii marka meeshaa taallay ah ayuu wuxuu ku gartay da-da inay rabaan qaaluu waxay yidhaahdeen udcuu tuug lana annaga darteen u tuug rabbaka rabbigaa u bari yubayin ha caddeeyee lana annaga ha noo caddeeyee maa maxaybaa hiya baqarada ay tahay sucu muxuu yahay qaala waxa uu yidhi innahu alle yaquulu wuxuu dhahayaa innahaa baqarada ama saca baqaratun sac weeyaan saca oo laa faaridun tu gabowday aan ahayn laa faaridun marka waxay tahay laa musinnatun harimatun mid dhallimaysatay oo gabowday aan ahayn yuqaalu waxaa la yidhaha faradat albaqaratu tafridu furuudan wa yuqaalu mudaarica tafruduna waa ku imaadaa tafridu iyo tafrudu labadaba waa ku imaadaa yacnii bidalika waxaa loola jeedaa asannad mid gabowday oo duqowday aan ahayn walaa bikrunna aan ahayn tu markaa yacni yar oo qaalin ah oo ugub ahna aan ahayn albikru bilbaa'i almaksuurati bada marka la hoos dhigo min inaathi lbahaa'imi imi wa bani aadama yacni bahaa'imka tooda dhedig iyo bani aadamka midooda dhadig marka bikrun la yidhaahdo maa lam yaftaxilhu lfaxlu waa midda marka yacni nin uunan u tegin hadday bani aadam tahay xoolo marka ay tahayna waa midda marka yacnii ee labka iyada ku jinsi ah aan u tegin maa lam yaftaxilhu lfaxlu waa marka ba'da la hoos dhigo waalbakru ba'da marka la kor dhigo bifatxi lbaaina ina fa huwa alfatiyu min alibil geela midka qaalinka ah ayaa bakrun la yidhahda marka bakrun iyo bikrun ay kala yihiin halkaan hadda marka walaa bikrun waay waa mid marka aan waxba ku curanin oo ugub aan ahayn macnaha walaa bikrun tu aan ugubna aan ahayn oo mid yar oo hadda marka aan waxba yacni dhalinna ma aha maxay tahay marka cawaanun tu dhexdhexaysanaysa waay bayna dalika kaagaa dhexdooday dhexdhexaysanay dalikada marka waa ismu ishaara beynana waxaa lagu cadfaa wax musanno ah laba ah ama wax macnihii musanaha wato ishaaradan marka dalika macno musanay wawadataa waayo laba shay aa lasoo sheegay labada shay lasoo sheegay laa faaridun iyo walaa bikrun cawaanun weeyaan tu dhexdhexaysanayso beyna daalika kaagaas oo duqnimada iyo ugubnimada tu dhexdhexaysanaysa waay marka oo dhexdhexaadka ah ayb macnahaasaa marka halkaasna ku jira cawaanun beyna maa dukira wixii lasoo sheegay dhexdhexaysanay tafsiir sidaas waay tafsiir kalena cawaanun bayna daalika kaagaas oo laa faaridunta way marka ishaarada ku dhacee iyo wahaadaa midkan oo walaa bikrunta adhow marka laa cawaanun bayna dalika wahaadaa in lasoo qadaro sidaasna baxrulmuxiidka ayaa waxaa ku qadaray eh, abu xayaan alandalusi isaga cawaanun bayna dalika iyo wahaadaa buu qadaray marka ayb leanna beynadaa u baahan laba shay in loo lagu idaaf loo idaafeeyo fafcaluu sameeya oo fala maa waxa tu'maruuna la idin farayo ay maa tu'maruuna bihi waxa la idin amrayo la idin farayo la imaada oo sameeya hoggaansama intaa hadday sameeyaan oo sac noocaa iska soo qabsadaan way isaga gudmi lahayd qaaluu ha isku adkeeyeen marka markaas iyagiina lagu adkeeyey qaaluu waxay yidhaahdeen udcuu tuug lanaa innaga darteen ay liajlinaa innaga darteen u tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeyee lanaa annaga ha noo caddeeyee maa maxay baa lownuhaa midabkeedu uu ahaaday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi muusa innahu alle yaquulu wuxuu dhahayaa rabbi inahaa iyada baqaratun sac waaye safraa-u saca oo safraa-u booran midab boorboor ahoo jaalla madow xiga leh ayb baqarada oo faaqicun ou saafi yahay saafi ou ahaanayo lownuhaa midabkeedu ou saafi ahaanayo baqarada oo tasuru farxad gelinayso annaadiriina kuwa fiirinaya farxad gelinayso lixusnihaa lixusni khalqihaa wa mandarihaa abuuristeeda iyo eegmadeeda mandarkeeda wanaagga uu leeyahay darteed u farxad gelinaysa midabkiina marka waa loo jawaabay qaaluu waxay yidhaahdeen udcu tuug lanaa inaga darteen u tuug rabbaka rabbigaah yubayin ha caddeeye lanaa inaga noo caddeeyee maa maxay baa lownuhaa saca midabkeedu uu ahaaday midabkii bay marka su'aaleen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa innahu alle yaquulu wuxuu dhahayaa innahaa iyada baqaratun baqaro waay waa sac neef lo ah kaas oo safraa u booran ayb marka safraa faaqicun marka inta badan marka la rabo midabka jaallaha ah jaallanimadiisa markuu khaalis yahay in la tilmaamo carabta tawasuca xagga luqada uga jira waxaa ka mida midabadu marka la tilmaamayo midabkaasi khaalisnimadiisa waxbay ugu daraan oo waxay leeyihiin safraau faaqicun mathalan waxay leeyihiin maalan akhdaru mudhaamun ayb ama akdaru naadirun ayay dhahayaan aswadu xaalikun aswad xaalik marka la yihaha oo khaalis oo tiq ah waanaa soomaaliga laftiisa midabada qaar waa qabaayo madow dugul ah bay leeyihiin nacam dugul ama uul hadba sida la dhaho nacam waxbay ugu daraan mar walba nacam saasoo kalea marka carabigu marka midab walbaa sidaasuu leeyahy akhdaru mudhaamun aswadu xaalikun safraau faaqicun wahakadaa sidaasoo kale uu leeyahay weliba aswadu kirbiibun waqaraabiibu suud iyo suuratu faadiraan ugu tegaynaa halkan marka macnuhu wuxuu noqonayaa inahaa iyada baqaratun neef lo-a waayo kaas oo safraau booran faaqicun kaas oo ay khaalisun uu yahay mid barax tiran lownuhaa midabkeeda mid barax tiran uu yahay lownuhaa marka faaqicuntaa ku camal falayso iyadaa godanaysa marka maadaama ay ismu faacil tahay kan marka faacil bay u qaadanaya faaqicun lownuhaa ay khaalisun miduu saafi yahay lownuhaa midabkeeda saafi yahay baqarada oo tasuru farxad gelinayso annaadiriina kuwa fiiriya farxad gelinayso lixusni khilqatihaa wa mandarihaa hab abuurkeeda wanaaggiisa iyo mandarkeeda marka la eego wanaagga uu leeyahay yacnii aada u farxad gelinayso qofka eego midabkaana de dadka lo-da iyo yaqaano midab aad marka u qurux badanoo jaalla haddana madow sii xigo marka ay sidaa midabku uu yahay taas marka yacni aad ayaa loo jecel yahay taasuu marka ku tilmaamay midabkiina marka waa loo tilmaamay qaaluu waxay yidhaahdeen udcu tuug lanaa annaga darteen u tuug rabbaka rabbigaa yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa maxay baa hiya baqaradu ay tahay markaana su-aashoodu dhinac kale u jeedaayo waxa ay tahay sacaani sac lagu shaqaystay miyaa mase sacaan lagu shaqaynin waayo saasay rabaan inay kala ogaadaan tilmaantiisa xagga in lagu shaqaystay iyo in kale lo-duna inta badan shaqada lagu qabsadaa waxa ay tahay beeraha in lagu fasho oo lagu qoto ayb qaaluu waxay yidhaahdeen udcu tuug lanaa annaga darteen u tuug rabbaka rabbiga yubayin ha caddeeye lanaa annaga ha noo caddeeye maa maxaybaa hiya iyadu ay ahaatay baqaradu maxay ahaatay rabbi hanoo sheego hanoo caddeeye ina albaqara markaan marka waa cudur daaranayaano waxay leeyihiin ina albaqara lo-du tashaabaha way dheeh gashay calaynaa korkeenna waa ku dheeh gashay oo lo-du waa badan tahay waana isaga keen darsantay midda la raba marka aada halna loogu caddeeyo wa inaa anaguna in shaa allahu hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahayo wixii markaa yacni naloo sheego kuwa markaa yacni tii soo qabta nala yiraa kuwa soo qabanayaan nahay marka ku hanuunaya marka waxay yidhaahdeen ina albaqara albaqar marka waxaa weeyaan qaacido guud waxaa iska ah maa kaana sman liljnaasi wixii jinsi isim u ah haddii ta'da laga bixiyo jaaza fiihi tadkiiru wata'niih labada waa ku banaantay tadkiir iyo ta'niih hadda baqar baqaratun ismu jinsi waay nacam ta marka la geliya mufradkii waaye marka ta'da laga jarana dabcan waa jamac xagga macnaha laakiin maadaama ismu jinsi ay tahay ta'diina laga saaray laga bixiyey albaqar marka bictibaari marka jamc ahaanteeda loo fiiriyana waa muanath ila jumuucdu waa muanath eh, marka loo fiiriyo dhinaca jinsiga iyo marka laga fiiriyana waa mudaker marka laba qiraa'a jirto hal qiraa'a dabcan mutawaatira midna waa shaad ina albaqara tashaabaha calayna marka saa la yidhaahdo marka mudakerkii baa lagu socdaa hadda tashaabaha calaynaa waa waa waana iska keen dheeh gashay looda yani jinsigii lo-da waana dhehgeliyey marka la yidhaahdo qiraa'ada shaadkana waxay tahay ina albaqara tashaabahu tashaabahu marka ay tatashaabahu waay muanahaana marka ay noqonaysaa biictibaari ljamci baana laga fiirinaa ayb marka nuktada marka iyada saasa mubarad iyo saas wuxuu ku sheegay kitaabkiisa almudakar walmuanath ina albaqara lo-du tashaabaha wayna dhehgelisay calaynaa annaga korkeenna waana dhehgelisay wa inaa anaguna in shaa allahu hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahay qaala wuxuu yidhi alle inahu qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi muusa inahu rabbi yaquulu wuxuu dhahayaa inahaa iyada baqaratun sac waay baqarada oo laa daluulun tulla layliyey aan ahayn taas oo tuhiiru larda dhulka gedinayso aan ahayn oo dhulkii marka gedinayso beertii falaysa manaa beertii qodayso walaa tasqi lxarha walaa tasqii aan waraabinaynin ma waraabinayso alxarha beertana ma waraabinayso tu aan beertii waraabinaynin beer ma waraabiso musallamatun hiya iyadu musallamatun tu la nabadgeliyey waayo oo min alcuyuubi laga nabadgeliyey laashiyata wax bara ah fiihaa dhexdeeda ma ahaanin ama korkeeda ma ahaanin qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi bilbayini shaygii cadday wax cad ayaad hadda la timid fadabaxuuhaa way gowraceen wamaa kaaduu ma aynan ku dhowaanin yafcaluuna inay sameeyaan ma aynan ku dhowaaninba inay sameeyaan halkan marka lo-dii marka xagga shaqada iyo waxa ay ka tahay ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka warramay oo rabbi wuxuu leeyahay qaala nabiyullaahi muusa waxa uu yidhi innahu alle yaquulu wuxuu dhahayaa innahaa iyadu baqaratun weeyaan waa sac neef lo-a waay taas oo laa daluulun tulla layliyey aan ahayn laa daluulun marka waa facuul facuul markuu sifo ku dhaco haa-u ma gelaayo nacam oo waxaad leedahay imra'atun sabuur imra'atun shakuur xataa ama u baanid ma la gelinayo nacam marka iyadoo hadda baqaratun taadi ay ku jirto waa la sifaynaa laa daluulatun lama dhahayo nacam laa daluulun unbaa la leana facuulay ku timid nacam baqarada oo laa daluulun tun la layliyey aan ahayn lama jarabarinoo mid la layliyoo shaqo la barayoo lagu shaqaystay ma ahan laadaluluntiyaa marka la sifayna oo yaa la fasirayaa taas oo tuhiirul larda dhulka gedinayso ma aha mid dhulkii gedinaysa ma ahano oo lilxarhi u gedinaysa ma aha beer ayb oo dhulkii ma gedinayso macnuhu waxa ay tahay eh, mid dhulkii qodaysa ma aha loodana beeraha lagu qotaa ninkii xadiidkii markuu ninkii eh, neefkii saca ahaa rartay ee korka ka fuulay waa tii ay baqaradii la hadashay oo ay tidhi inii lam uqlaq lihada ani sidaan la ima abuurin bay tiri nacam inamaa khuliqtu waxaa la ii abuuray lilxaraahati in dhulka la igu qoto beeraha markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen baqaratun tatakalam neef saca maa hadlaayo markaasuu nebigu sal l l slam yidhi uuminu ana wa abuu bakrin wa cumaru aniga abu iyo cumar waan rumaynaynaa lo-du marka de shaqada waxaa ilaahay ugu talaga yacni waxyaabaha alla ugu talagalay ku sakhiray ayay ka mid tahay marka middaan laakiin mid lagu shaqaystayba ma aha <coughs> tuhiiru lardada marka waxaa bannaan in la sifeeyo baqarada laga sifeeyo waxaa kaloo bannaan tuhiiru larda in la xaaleeyana waa bannaan tahay oo laa daluulun damiirka ku jiro laga xaaleeyo ayb abulbaqa alcukburi sidaasuu sheegay xataa baqaratun waa laga xaalay karaa waayo nakirada haddii la sifeeyo macrifay usoo dhawaataa xaalada waa aqbalee marka qaar aa diidaya laakiin warkoodaas marka saa uma xoog badna innahaa baqaratun waayo baqarada oo laa daluulun tulla layliyey aan ahayn oo layli soo martee yacni la jarabaray aan ahayn taas oo tuhiiru larda dhulka gedinaysa aan ahayn ayb walaa tasqi alxarha baqarada oo aan waraabinaynin alxarha beer aan waraabinaynin to aan beer waraabinino beerihii marka inay beer waraabisana markaa yacni ma aynan ma lagu samaynin sidaana laashiya hiya iyadu musallamatun weeyaan mid ka nabad laga nabadgeliyey musallamatun tu laga nabadgeliyey waaye min alcuyuubi laga nabadgeliyey yani ceeb baa laga nabadgelinaa saasay ka dhigan tahay laashiyata bar fiihaa korkeeda aynan ahayn midabkaas lasoo sheegay midab ka duwan oo korkeeda ku yaalla oo bar ku ahna ma lahan qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi bilxaqi marka macnaheed ay bilbayini lwaadixi shay cad oo waadixa ah ad hadda la timid ee marka bilxaqida lagama wado awel baatil baa ku hadlaysa kama wadaan Eh, bilxaqi ay bilbayini waayo arrin cad ayaad hadda keentayoo waa yeelaynaa markaan bilxaqi albayini lwaadixi mufasiriintu marka saasay ku fasiraan halkan marka abu jacfar itabari wuxuu yidhi waqad kaana bacdu man salafa culimmadii hore qaarkood waxay ahaayeen yazcumu inuu sheegana inay sheegayeen ana alqowma irtadduu can diinihim qoomkii inay diintoodii ka ridoobeen oy ka baxeen wa kafaruu inay gaaloobeen biqowlihim limuusaa oo ay ku gaaloobeen hadalkooda ay muuse ku yidhaahdeen al'aana ji'ta bilxaqi wayascumu wuxuu sheeganayaa annahum iyagu nafow inay anfiyeen an yakuuna muusaa muuse inuu ahaa inuu yahay ataahum bilxaqi inuu ula yimid bay anfiyeen fii amri lbaqarati qabla dalika wa ana dalika min ficlihim waqiilihimna kufrun inuu yahay nacam qaar baa marka hadalkan waxay yidhaahdeen waa hadal awal ile atbaacdii nabiyullaahi muusa bay ahaayeen way rumaysnaayeen warkan bay ku gaaloobeen baa culimmada qaar ay dhaheen sababkuna waxay tahay haddaad xaq la timid awal baatilaad haysay baa laga fahmaa bay dhaheen markaasuu alimaam abu jacfar wuxuu yidhi walaysa aladii qaala min min dalika cindanaa kamaa qaala qofkii yidhi sidaa annaga agteenna siduu u yidhi ma ahan liannahum maxaa yeelay adcanuu biaacati bidabxiha way u hogaansameen inay gowracaan wain kaana qiiluhum aladii qaaluuhu limuusa inkastoo warkii ay muuse ku yidhaahdeen ay ahayd jahlatun minhum jahli iyaga xaggooda ka ahaaday wahafwatun min hafawaatihim yani warkaani wuxuu leeyahay waa jahli iyo edab daro oo yacni xagga marka nebigoodu inay sidan kula hadlaan ma habbooneyn laakiin war ay markaa yacni diin uga baxeen oo amarkii alle ay ku diideen ma ahan buu yidhi alimaam abu jacfar raximahullah waxa sidaa ka dhigaayana waxay tahay cibaarada ayaa ijmaal ku jiraa qaaluu laana ji'ta bilxaqi bilamri lbayini waa noqotaa waana sida macnuhu hadda u yahay bilxaqi xaqii oo didulbaatil ana waa xaq waa la yidhaah wixii baatilka cagsiga ku ana xaq waa la dhahaa marka hadday ka wadaan marka alaana aana ji'ta bilxaqi awal baatilaad ku taagnayd xaq oo didulbaatil marka ay u jeedaan markaasi hadda warkii marka aimada ay ku hadleen sax buu noqonayaayo nebi in baatil loo nisbeeyo waa gaalnimo bilxaqina hadday ka wadaan hadday wax noo caddaadeenoo war cad ayaad sheegtay intii ka horreysayna arrinta mugdi bay nooga jirtay edabdaraa ku jirta laakiin gaalnimo ma aha meeshaa marka waxaa laga qaadanaa alfaada mujmalka ah oo ay dhici karto marka yacni kufrina inay xambaarsan tahay kufri inaan loola jeedinna ay dhici karto in dadka yacni lagu gaalaysiiyo ma aha baxhi baana shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alistigaatha uu ku leeyahay mas'aladaas ku saabsan waayo takfiirintu waa cuquubo cuquubadaasna marka waxay u baahan tahay qofka warka uu yidhi haddii war sariixa uu yahay de sariixiisa u galaaba laakiin warkaani hadduu war mujmala uu yahay sidaanna uu ixtimaalayo sidanna si kufri ana ixtimaalayo si aan gaalnimo ahaynna uu ixtimaalayo isaga maxaad ujeedaa in la yidhaahdo ama yacnii iyadu waxay noqoneen erayada noocaasa in la isticmaalo ma fiicna mana bannaana xataa kuwo intaa ka yar ayuu ilaahay mu'miniinta ka celiyey iyagoon u jeedin xataa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacinaa waquuluu ndurnaa baa noo imaan doonto raacinaa yahuudda min alrucuunati yay ka wadeen doqonnimo saxaabadu markay leeyihiin raacinaana doqonaa tahay nebigu ma dhahayaan asxaabta maadaama eraygaani marka lagu soo gabo kara ama macno aan wanaagsanayn oo ixtimaali kara iskaba dhaafaa la yidhi erayada noocaasoo mujmalkaa waa laga fogaana marka haddii uu qof isticmaalana de markaa qof muslima haddii uu ahaa waxaa la leeyahay war ereygan war xun buu ixtimaali karaa dhaaf sidaasaa la dhahayaa ee marka ugu horeysaba gaal baa tahay un markaa lagu bilaabi maayo ayb ijmaalka iyo cumuumkuna farqigaa udhexeeyaa la ogaada ayb ijmaalku wax tabyiin u baahan waay cumuumku laakiin afraaddiisa o dhan waa soo hoosgelayna haddaad si caam ah shay marka yacni caay ah aada ku camimto dad cumuumkaasi afraadda dhan waa soo wada gelayaan hadhow marka midkaas aniga uma jeedin iyo ma soconaysa laakiin ijmaalku wax tabyiin u baahan waay ayb sharcigu marka alfaaddiisa iyo waxyaabaha yacni masaa-isha sidan oo kale ah masaa-il marka si fudud lagu geli kara ma aha ayb fadabaxuuhaa way gowraceen markaa eh, neefkii saca ahaa wamaa kaaduu ma aynan ku dhowaanin yafcaluuna inay samaynayaan kaadada marka waxaa shaa'ica haddii la anfiyana ihbaat waay macnaheedu haddii ihbaat ay ku timaadana waa nafyi macnaheedu hadda wamaa kaaduu waa la anfiye kaadada ma aynan ku dhowaaninaa la yihi yafcaluuna inay samaynayaan laakiin waa sameeyeen soo maaha way sameeyeen ibaadaa ku jira halkan marka culimada waxay ka qaataan axkaamta marka laga hadlaayo xayawaanka inuu salam geli karo baabu salam marka la joogo fiqhiga maadaama neefka la dabdin karo oo inta tilmaan maadaama lagu dabdin karo waxaa bannaan in neef xoola ah salam lagu kala gato salamna waxaa la yidhaha inaad qofka lacag u dhiibto oo aad tiraahdid neef da-diisu intaas tahay midabkiisu saas yahay oo sidaa iyo sidaa ah intaad tilmaan aada isla tilmaantaan qofkaa ii keen inaad tiraahdid lacagtiina raasumaalkiina aa u hormarisid waa bannaan tahay waana sida imaamu maalik iyo shaafici iyo imaam axmed ay ku tageen qisadaanna waa laga qaadan karaa waayo sici waa la tilmaamay tilmaan oo uga soocmaayo keyrkiis ayaa la tilmaamay wayna sameeyeen halkaasna marka sidaana waa uga hadlaan abubakr ibnulcarabi iyo waid qatltm nafsa fadaara'tm fiiha wallaahu mukhriju maa kuntum taktumuun wadkuruu xusa id waqti qataltum aada disheen nafsan naf aada disheen fadaara'tum aada isku riixriixdeen fiihaa nafsadaa shanigeeda ayb fi nafsi nafsadaa shanigeeda aada isku riixriixdeen yacnii dilkeeda wallaahu walxaal aada isku riixriixayseen allaahu allana mukhrijun ku soo bixinaayo uu ahaa maa wixii kuntum aada ahaydeen taktumuuna yacnii inaad qarinayseen waxaad qarinayseenna alla uu ahaa mid soo bixinayo faqulnaa waxaanu nidhi idribuu dhufta oo ku garaaca hu meydka bibacdihaa bibacdi albaqarati sicii qaarkiis ku garaaca kadalika sida marka way ku garaaceen meydkii waa soo kacay hebelaa idilay buu yidhi marka kadalika sidaadaas oo kale kamaa axyaynaa haada almeyita meydkan saan usoo nooleynay sidaadaas oo kale ayaa yuxyi llaahu alla uu u noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay saas usoo noolaynayaa yuriikum wuxuu idin tusayaa alle aayaatihi aayaadkiisa uu idin tusayaa lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu saad wax u garataan qisadii marka sababkeedii halkan waa kan marka nicmo waaye oo iyagoo ishaysto qof marka la dilana waa la ogyahay da waxa ka dhalan karo qofkii dilayna aan la ogeyn qoladii wax laga dilayna ay dad ku sheeganayaan inay isku baaba-aana laga yaabaan ilaahay marka wuxuu ku kala waxyi ayuu ku kala saaray wadkuruu xusa id waqti qataltum nafsan naf aada disheen ood goyseen waa kii la dilay iyaga dhan marka maxaa loogu tiiriyey laba ictibaar baa loogu tiiriyey qataltum loo yidhi mar in laga wado kuwii yacni ninkan wax dilay maadaama dadkiisii la haysto iyaga in laga hadlaayo maya ee iyaga dhan maadaama ay hal naf isku diin ay yihiin si caama in looga looga hadlaya marka intaba waa dhacdaa wadkuruu xusa id waqti qataltum aada disheen nafsan naf aada goyseen fadaara'tum aada isku riix riixdeen fadaara'tum asalka tadaara'tum uu ahaa fatadaara'tum ta'dii ayaa waxaa lagu bedelay daal maqra maqrajkooda isku mida darteed ta'da iyo daalka marka ayaa kadi ila sifaad sifaday ku kala duwan yihiin maqrajka ta'da iyo daalku waa isku mid marka maadaama yacni ta'dii daal lagu bedelay daalkii kalaa lagu idqaamay marka hamze marka hamzatul wasli ana waa la keensaday oo marka lagu bilaabanaya markaasay waxay noqday iddaara'tum oo kale ficilkan marka sheeg wasnigiisa marka lagu yidhaahdo tadaara'a tafaacala waay noqday halkaasuu marka asalkiisu y tadaara'tumay ka dhigan tahay marka macnaheeduna marka waxay tahay aada isku riix riixdeen labadaa qof markay murmayaanay wax isku tuurtuurayaan dad isriix riixaya oo kale waa isticaaraa ku jirto fadaara'tum aada isku riix riixdeen fiihaa fi nafsi nafsadaa la gooyey la dilay ama fiihaa fi lqatlati dilkaas aada isku riix riixdeen idinkaa disheen iyo maya ma dilin wallaahu sidaa ayaad yeesheen walxaal alla isku riix riixdeen walxaal allaahu allana mukhrijun midkii soo bixinaayo uu ahaa maa wixii kuntum aada ahaydeen taktumuuna ay taktumuunahu inaad qarinayseen ilaahay mid bannaanka soo dhigaa u ahaa faqulnaa waxaanu nidhi idribuu ku dhufta hu meydka bibacdihaa bibacdi lbaqarati baqarada qeyb ka mida juz ka mida ku dhufta sicii markii la qalay qeyb ka mida ku dhufta meydkii markaa marka way ku dhufteen waa soo kacay dabadeedna waa sheegay meeshaan marka culimada qaarkood imaamu maalig iyo kale wuxuu ka qaataa qasaamada baabulqasaama marka la joogo xukunka marka hadda aayaddan ku jiro waa qasaama qasaama waxaa la yidhaha mayd qof maydkiis in la helo meel laga helo ciddi shayna aan la ogeyn markaana yacnii dad lagu tuhmaayo ay jiraan qofka sidaas oo kale marka xaafad dhexdiisa laga helay ama meydkiisii la helay ninka weliyudamka haddii uu dad kale ku sheegto ee uu yidhaahdo dadkaana iga dileen haddii uu yidhaahdo meeshaana ay jirto calaamad lowth waxa la yidhaha fiqiga lowth calaamadna ay jirto markaasi qofka dhiigga sheeganayo konton dhaarow dhaarana markuu kontonkaas dhaar ou maro wuxuu mutaysanayaa dhiigga dadka uu wax ku sheeganayo haddii dhaarta uu ka baqana dadka lagu sheeganayaa dhaaranayo konton wayna ka beri noqonayaan qasaamo ayaa la yidhaha waqtigii jaahiliyadana waa jiri jirtay islaamkuna waa adkeeyey arrintaa waa sugay sawnan liddimaa ilaalin marka dhiigaga ee la ilaalinayo laakiin marka qasaamo la sameynayo waxaa u shardi a ah, lowth waa inay calaamad jirtaa oo tuhun dhali karto lowthka marka madhabka shaaficiga waxaa lowth noqo noqon karo waxyaabaha lowthka ay ku tilmaamaan waxaa ka mid ah masalan markhaati markii la weydiiyey dadka markhaatida noqday dad faasiqiinay noqdeen ama naagaa markhaati furtay ama hal qofuu noqday markhaatidii ma dhammaystirna hal ninaa hal markhaatiyuu keensaday mudicigii halka markhaatiga tuhum waaye calaamad waaye laakiin waxba laguma dili karo hal markaati waa inay laba noqdaan maalna laba mar hal markhaati kuma laguma waajibin karo saas darteed marka hadday markhaatidu mid ou noqdo ama laba ama saddexay noqdeen laakiin waa dadaan markhaati gelinoo fasaqo ah amase ninkan meydkiisa xaafadda laga helay ayaa dad cadowtooyo ay kala dhexaysay dadkaanay ahaayeen sidii nebigu sal ll ly slama ee uu yeelay nimankii yani muxayisa iyo xuwayisa iyo cabdiraxmaan ninkii meydku yani qatiilkoodii uu ka xukumay khaybaray aadeen waxay arkeen nin markaa isagoo dhiig ku galaan galanayo oo ay dileen yahuuddana iyo dabcan iyo muslimiinta ama ansaarta gaar ahaan cadowtooyaha ka dhexaysay markaasay nebigu u yimaadeen sal ll l slam waxay yidhaahdeen yahuud ayaa naga dishay ninkaa yahuud ayaa loo yeeray markaa nebigu waxa uu yidhi ma dhaaranaysaan idinku ma qiranaysaan maya idinka dhaartaa la yidhi mudd qoladii marka dhiigga sheeganaysay waxay yidhaahdeen innaga seen ku dhaaranaynaa wax aanan ogeyn oo aanan arkin yahuudaa idiin dhaaranayso fatubri'ukum beri bay markaa noqonayaan wax loo qabsanayo ma leh ee waxay yidhahdeen rasuul allow yahuud waayo waa iska dhaaranayaan isee la yeelaa markaa nebigaa marka isaga yacni jeebkiisa ka bixiyo maalkii caamka ahaa iyo uu hayay ayuu boqol halaad ka siiyey oo diya-a iska tagu yidhi marka boqolkaa halaad marka rasuulka bixinteedu waajib kuma ahayn oo haddii mar yacni qoladaana ay dhaarta diiday kuwaasna ay diyaar u yihiin oo kuwaan ay diideen haddii iska socda waayo wax kale ma laakiin wuxuu diiday rasuulka sal alla ly slam meel cidlaa inuu iskaga diro boqolkaas halaad buu marka nebigu ugu deeqay uu siiyey ayb meeshaa marka lowthku marka madhabka shaaficiga waxyaabahaas waay calaamadahaas laakiin imaamu maalik isagoo qisadan daliishanayo wuxuu leeyahay isaga waxaa lowska noqon karoo lagu dari karaa calaamad noqon karo haddii ninka maqtuulka ah ee wa ee la dilay hebelaa idilay haddii uu yiraahdo waa calaamad hebelaa idilay hadduu intuu yiraa uu dhinto calaamad tuhun keeni karta waayo qasaamana ay ku sugnaanayso qisadan uu qabsaday oo ninkii la dilay ayaa intuu soo kacay hebelaa i dilay buu yidhi waana iska dhintay kadib dhimashadii buu ku laabtay waxbaa marka ka dhashay halkaasuu marka qisadaa isaga marka uu qabsanayaa laakiin shaaficiyada maqtuulka warkiisu lowth kama dhigaan ayagana qofka la dilay qofka la dilayna de waqtiga uu hadli karo waa intay nafta kusii jirto qisadanna iyaga waxay leeyihiin de qisadan sharcu man qablanaa waayo sharcu man qablanaana ee usuusha la xujaysto ee weliba axkaamta loo xujaysto haddii sharcigeenna wax aynan kaga soo aroorin iyagu ma qabaan shaaficiyada ayb meeshaan marka macnahaasay kaga hadlaan imaamu lbaqawina wou ka hadlay mas'alada amaa xukmu hadihi اlmas'ala fi lislaam ida wujida qatiilu fii mowdicin walaa yucrafu qaatiluhu aan la aqoonin fain kaana hama lowthun meesha hadday calaamad jirto calaa insaanin wallowthu lowth maxaa la yidhaah an yagliba cala alqalbi sidqu lmuddaci wax loo malayn karo qalbigu oo u badan karo ninkan dhiigga sheeganayo inuu run sheegayo loogu malayn karo bian ijtamaca jamaacatun fii beytin ow saxraa'a fatafaraquu can qatiilin yaglibu cala alqalbi an alqaatila fiihi nin baa dadku dhex jiray hal maray ka kala rogmadeen ninkii oo dhintay la arkay intii meeshaas fadhisay nin ka mida unbaa dilay laakiin hebel looma yaqaan iyaga dhanaa la dhaarinaa marka shardi waxaana ah laakiin mucayaniin inay yihiin dad aan mucayan ahayn qasaamaha la ii dhaariyo maa qabiil dhan hadda haddii la yidhaah qabiilkaasaa ninkan iga dilay hala dhaariyo macquul ma noqonayso waa inay maxsuur yihiin dadkan la dhaarinayo dhiigga lagu sheeganayo dad koobmi kara inay yihiin ayb lowdkii marka waxda sharcigu kaasaa ah kaasna ma ahan ma dhihina wax loo malayn karo dadkan inay run sheegayaan saa u weeyaan sidoo kale haddii marka dhaartu ay dhacdo ay kontonkii dhaarood qoladan ay dhaartaan dhaarta wax ma loo dilaa marka dhaar darteed ma qisaas ma ku waajibay ninkii lasoo qabsaday ninkaana dilay la yidhi ee kontonka dhaarood korkiisa lagu maray isaga marka qasaamadaa darteed ma loo tooganaa ma loo dilayaa alimaamu shaafici wuxuu leeyahy maya dhiig marka la gelaayo wax la hubo boqol kiiba boqolaa lagu geli karaa dhaartan marka maal unbay waajibinaysaa ma ahane qisaas ma waajibinayso qasaamo waxba laguma dilaayo leeyahay isaga naam keliya un diye iyo wax lamida unbaa ka baxaya ayb haddii dadku marka ay dhaaranayaan marka dhaarta lafteeda marka dhiigga maadaama la dhexlaayo awliyaa-u dami dadka dhiigga sheeganayo kontonka dhaar waa loo qaybinaya sida ay dhaxalka u leeyihiin ayaa tirada dhaarta ay usoo kala gaarihin qofkii nis lahaa oo kale nusow shan iyo labaatan dhaaroodow dhaarana ile dhiigga waa la dhexlaa isaga laftiisayna waxaa kaloo iyadana marka intaanan ka bixin mas'aladan taallo qowlka xoogga badan ee madhabka shaaficigu wuxuu yahay marba haddii qadiyad dhiig ku saabsan dhaar ay ka waajibto dhaartaasi kontonaa laga dhigaa takliidan liamri dimaa iyadoo dhiigga la adkeynayo yani haddii markaa da baabkan qasaamada kaba tag haddiiba dhaartu ay ku saabsan tahay wax dhiiga ay ku saabsan tahay waxay leeyihiin marka iyaga qasaamadaa looga qiyaas qaadanaa konton dhaaroodaa la dhaarinaa sidaasu uga beri noqonaa dhiig ayb qiyaaskana marka waxay leeyihiin farac waa yacni asalka laba asal qasaamo in laga qisa qiyaastaa xoog badan waayo dhiig ayay kusoo aroortayba qasaamada laakiin xadiidkii ahaa walyamiinu calaa man ankara qofkii wax inkiro awel hal dhaaraa la dhaarin jiray dhaartaasi marka waa caam cumuumkaasi iyo middaan dhiigga khaaska ku ah asalka midaana ku xoog badan konton in laga dhigan qofkii marka dhiigka beri noqonayo ani waxaan ma samaynin dhahayo kana uu markhaati keeni waayo baabkii qasaamada eena shuruuddiisa ou oofsami waayo konton ayaa la gaarsiinaya iyadoo la adkeynayo shaniga dhaarta shaniga dhi yani dhiigaga qowlkaasaa marka ku xoog badan madhabta ayb kadalika yuxyi illaahu lmowtaa wayuriikum aayaatihi lacalakum tacqiluun kadalika sidaadaas oo kale sidaan meydkaa usoo noolaynay ayaa yuxyi illaahu alla uu u noolaynayaa almowtaa kuwa dhintay qisadii marka arrin kalena waa looga ee kuwan mushrikiinta bacdiga inkirsan ayaa waxaa la leeyahay qisadaani u deliishada kuna ogaada ugana uguna cibro qaata ee dadka dhintay ilaahay inuu soo nooleyn karo hal hadduu soo nooleeyay kuwa kalena waa soo nooleyn karaa yahuudda marka qisadaani towraadkooda waa ku yaallaa towraadka hadda laftooda ay haystaan qisadan iyaga waa ku yaallaa xugun bayna ilaa ay ka dhigtaanba oo iyaga laftooda hadda haddii qof la dilo dhexdooda lagu dilo ee la aqoon waayo ciddii dishay ee lo-a lasoo ay soo qabtaan lo marka tilmaamahan iyo waxaan le waa lagu qalayaa culumaa kor imaanayso hadhow marka siyaalkaasoo oo kale marka ku kala baxaan iyo dhaara iyo wax lamida nacam ayb laakiin arrinkan arrin mucjize iyo ku yimid waaye arrin iyada marka eh, xugun mudarid iska noqon kara ma aha arrin mucjize ku yimid ayb wayuriikum wuxuu idin tusayaa alle aayaatihi aayaadkiisuu idin ayuu idin tusayaa sidaadaas kale lacallakum tacqiluuna likay tacqiluu si aada wax u garataan marka uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa uma intaa dabadeed qasad waaa way waxaa engegtay quluubukum quluubtiinnii ayaa qallashay oo engegtay min bacdi daalika nooleyntaa meydkaa aan nooleynay oon idin tusnay ka gadaale fa hiya quluubtu kalxijaarati bay ayay ahaatay dhagax oo kale ow ashaddu bale ow bal-e iska badaa inay dhagax ahaatay e ashaddu hiya iyadu ashaddu waa mid darnaan badan qaswatan xagga qalaylka waatuu ka darnaan badanba xagga qalaylka dhagaxda wa ina min alxijaarati dhagaxdii lamaa ayaa ka mida yatafajaru uu burqanayo minhu isaga xaggiisa alanhaaru anhaaru ay ka burqanayaan wa ina minhaa axjaartii dhagaxdii waxaa ka mida lamaa ayaa ka mida yashaqaqu dhambalmaayo fayakhruju ou baxayo minhu isaga xaggiisa almaa-u biyo ay kasoo baxayaan wa ina minhaa dhagaxdii waxaa ka mida lamaa ayaa ka mida yahbitu hoobanayo min khashyat illaahi min ajli khashyat illaahi alla ka cabsashadiisa darteed wama llaahu sidaa darteed u hoobanayo wama llaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog camaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan alle ku moog ma aha marka yacni waxaa la leeyahay aayaadka alle iyo mucjizaadka ilaahay subxaanahu watacaala calaa aydii rusulihi ou idinku tusay waxba maynan idin anficin oo quluubtiinnii ayaan markaad rooneydeen ood ayaan adduunyadii joogteen qalbi qalayl baadba ka qaadeen uma marka waxaa sideedaba inay iska tahayo cadaf oo taraakhi ah cadaf oo tartiib iyo taraakhi keenayo inay tahay macnuhuna marka wuxuu noqonayaa markaad mucjizada aragteen wax yar waa roonaateen markaad ayaan joogteen ka bacdina qalbi qaleyl waadba ilowdeen sidaa marka in laga wado alcadfu waxaa kaloo la yidhaha alcadfu bihuma listi listibcaadi alqaswati bacda mushaahadati alaayaat aayaadkii markii aada aragteen ka gadaale inaad markaa yacnii aad aayaadkii eh, ay wax idin aayaadkii idinkoo arkay kadib inay wax idin anfici waayaan ayaa aad loo baciidsanaa waayo qof mucjizada intaa la eg arkay haddana qalbigiisu uunan qoyaynin waa arrin aada loo istibcaadsadoo la baciidsado ayb ayb uma intaa dabadeed markaa kabacdi qasad way qallashay quluubukum quluubtiinii way engegtay min bacdi daalika kaagaas ka gadaale min bacdi daalika alixyaa mintaan marka macnaheeda muxuu noqonaa ibtidaaiyo iyo ibtidaaiyo waaye waxayna tushciru biana alqaswata kaana ibtidaa'uhaa caqiiba mushaahadati dalika alkhaariqi mucjizadaas oo khaariqulcaadada ah markay arkeen dabadeed isla markiiba qaswadii baaba ku bilaabatay walaa maxaa yeelay cadafka humada inkastoo uu keenayo muhla meeshaan marka aada u feeri alcatfu bihumma muhla iyo xoogaa waqti baa dhaxayso jaa-a zaydun uma camrun marka la yidhaah cabaar kadib uu camar yimid waayo macnaha humada inkastoo ay keenaysa muhla mintaanina ay keenayso libtidaa-i lgaayati ay tahay ibtida ibtidaa-iye ay tahay ibtidaaguna ay tusayso qaswadaani waxay la bilaabatay aayaadkii oo la arkayba hore kala bilaabatay meeshaa marka daahirka tacaarudaa ka muuqanayo mintii oo macnaheeda lagu wado iyo humada oo macnaheeda lagu wado yaa marka midood marka waa in macno majaaziya ay yeelato midda kalena xaqiiqadeeda loo daayo qaraa-inta marka la fiiriyey yahuud waxay ahaayeen mar walbo marka ilaa aayaadka ay arkaan isla markiiba waa gaaloobi waa yacni isla markiiba xumaanay fali jireen waxaan soo marnay markii cadowgooda laga badbaa-ay ilaahay uu halaagay iyagoo arkaayaba uu halaagay isla markii nebiyullaahi muusana uu baxay towreed uu u doonay waa kuwii dibiga hore ka caabuday nimankan marka sajiyada lagu yaqaanay iyo waxa ay dhaqanka u lahaayeen baa waxay tahay mar allaale aayaadkii alloo ka qoyan inay iyaga marka xumaanfalayaal ay ahaayeen maadaama sidaa ay ahaayeen minta ibtidaa'iyada iyada sideedaan u daynaynaa sumada ayaa marka yacnii la awilayaa ama yacnii majaaz lagu qaadayaa marka tajawus lagu qaadayaa oo marka iyadaa waxaa la leeyahay waxaa loo jeedaa tartiib hadda lagama wado ama haddii tartiib laga wadana waa tartiib khabari ah sheekada unbaa layskugu xijina keliya sidaasaa markay leeyihiin eh, abu xayaan saasuu leeyahay baxrulmuxiidka fa hiya quluubtu markaa iyadu kalxijaarati dhagax oo kala wey mithlu lxijaarati dhagax oo kala wey ow ashaddu owdan marka bimacnaa bal waa laga macneeyaa ow ashaddu bal hiya ashaddu waab ka daran tahay in la yidhaha ayb idraab intiqaali ana marka idraabka laga wado ibdaali ma aha fa hiya kalxijaarati waaye kaba wareego ow bal eh iskaba daaye hiya ashaddu saa la dhaha ama in owda laga dhiga litanwiic qaarna dhagxaantay lamid yihiin kuwana waaba kasii daran yihiin in laga wado litanwiic tanwiic inay tahay waxyaabo kalena marka waa lagu macnaya laakiin labadan aan isaga gaabsanno macnaha saddexaadna bimacna lawaaw in laga macneeyo fa hiya iyadu kalxijaarati oo kale way dhagax mid la too ah ow ashaddu wa ashaddu iyo kaba daran ow bimacna alwaawna kuufiyiintaa ku fasiro mar walba macaanida xuruufta tafsiirka muhiimay u tahay nacam waana yacni waxyaaba marka la fiiriyo wax badan ayaa ku xirmaya macaani badan marka culimada qaarna macaani lxuruuf kutubay ka alifaanba waxaa marka macaanida xuruuftan mar walbo yacni naxwadeeda ama yacni macaanideeda aan u sheeg sheegayna waxay tahay qofka rabo inuu tafsiirka dabdiyo ou ogaado cilmi u yeesho laabudda waxyaabahan aan sheegayna muhiimay u tahay qofkii marka ardayana waa ka faa'iideysanaa qofkan hadda naxwo iyo cilmi kale waxyaabahaas aan ku tacalluqinna de inta wuxuu dhegeysanaa uu nooga raalli ahaana inta eh, faa'iidada oo yani macaanida aayadda macnaha ijmaaliga guud ow bal ee eh, ashaddu hiya iyadu ashaddu mid darnaan badan waay qaswatan xagga qaleylka ka darnaan badanba min alxijaarati say uga daran tahay marka wa ina min alxijaarati dhagaxda lamaa ayaa ka mida yatafajaru yani kuwa burqanaya kuwa yani yani burqanaya minhu isaga xaggiisa ay ka burqanayaan alanhaaru wabiyaale ay ka burqanayaan ayaa dhagaxdii ka mida wa ina minhaa waxaa ka mida webi dhagaxdii lamaa ayaa ka mida yashaqaqu dildilaacayo fayakruju minhu waxaa xaggiisa ka baxaya almaa-u biyaha ka baxayaan meelaha qaar buur dhagaxaad arkaysaa folkaan oo kalea ka dhacaayo folkaanaha meesha uu ka dhaco durdur waxay iska noqonaya il iska maaxanaysa dhagaxa marka intuu dilaacay ilaahay baa biyaha kasoo bixiyey waa qudrada alle dadka juquraafiyiintu waa yaqaanaan arrintaasna waina minhaa dhagaxdii lamaa ayaa ka mida yahbitu hoobanaayo min khashyat illaahi min ajli khashyat illaahi ilaahay cabsidiisa darteed la hoobanaayo madhabka ahlu sunnadana waxa uu yahay ilaahay subxaanahu watacaala dhagaxdan inay alla u tasbiixsanayaan wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu ayuu alla yidhi alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi wالshamsu wاlqamaru ilaa aakhiri اlaaya suurat اlxaj muuminku marka waa inuu rumeeyo ilaahayna uu u daayo habka ay u tasbiixsanayaan mar haddii khabaru yani aba khabar alleh ay ku timid sidaaba u rumayna nebigana sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi inii la acrifu xajaran anigu waxaan aqaanaa dhagax bimakata maka yaalay kaana yusallimu calaya waa isalaami jira qabla an ubcaha intaan la isoo bixinin wa inii la acrifuhu اlآan hadda waa aqaanaa buu yidhi dhagaxa muslim baa xadiidkaa warinayo saxiixu ku jira ayb geeddii nebigu agteeda uu ku qudbey jiray markii mimbarka loo sameeyeyna uu mimbarkii koray waa tay marka xana aljidcu geedkii dogobka ahaa marka waa ololay bacdi riwaayaad waxay leeyihiin wuxuu u ololay sida nee hal toban sida ah waa usoo degay nebiga waa salsalaaxay waa aamusiyey waa aamustay marka haddii marka jamaadaadkii ay saa ugu saamoobi karaan ee wacdiga iyo kalaamka alleh iyo kalaamka rasuulka ee quluubta bani aadamku haddaynan ku saamoobin waa jiran tahay allaan ka magan galnay hadday quluubtu bukooto oy jiratoy qallashana jawaarixdii ma camal fali karto alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhm lidikri اllah wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun qalbigii baa qalalay intooda badan faasiqiin bay noqdeen wuxuu yidhi ibnu kahiir lamaa qasal qalbu qalbigu marku qalalay fasaqat iljawaarixu xubnihii daacadii rabbi way ka tagtay <clears throat> marka qalbigii in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo waxyiga oo mar walba la dhegaysto qur-aankii lagu tadaburo xadiidka nebiga la dhegaysto <clears throat> maxaa yeeley qalbiga wax ka saameyn og waxyiga ma jiro iyo tafakur iyo inuu koonkan iyo sidau u dhisan yahay intuu fiirfiiriyo mowdka uu xusuusto qubuuraha inuu booqdo qur-aankii uu akriyo ummadihii hore wixii ku dhacay uu milicsado uu aada u fiiriyo dhuuxo macaanida qur-aanka <clears throat> waxyaabaha marka waxyaabaha quluubta jilciyo waxyaabaha qalbiga qallajiyana waxaa ka mida mowdka in la iloobo qur-aankii laga fogaado sunnada nebiga laga dheeraado oo dadkiiba ay noqdaan qiila waqaala iyo fadhi ku dirir iyo macsi macaasidu waxay keenaysaa qalbigu waa madoobeynaysaa markuu qalbigu madoobaado waa qallalayaa ciqaab ka daran qalbigu inuu qallalana ma leh walidalika ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi haddii alleh rasuul la maqli waayo warkooda qalbiga iyo qofkau alla kala teedayaa qalbigaagii baa xijaab la dhigayaa wax kastoo laguu sheego maku anfacayaan markaas taa marka in layska ilaaliyo waayo oo qalbigii marka la jilciyo waxyaabaha markaa qalbiga lagu jilciyana dikriga in laga warqabo mar walba oo wacdiga iyo majaalista wacdiga iyo qur-aanka lala noolaado dhimashadana la xusuusto noloshaanna inaan laysku sii daynin walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum markii waqtigu uu ku dheeraaday oo waa noolaanaysaan ay is yiraahdeen oy geeridii xasuuso waayeen ayaa waxaa ku dhacday qalbigu inuu qalalo marka geerida wax ka fiican male in iyada la xasuusto nebiguna waa kii xadiidkii tirmidi min xadiidi abi hurayra wuxuu ahaa akhiruu min dikri haadimi ladaat midka macaanyaalo goynayo xasuusta mar walbo sheeg sheega gaaladuna dhimashada ma jecla in la sheeg sheega ma jecla dadka waa ka qariyaan meesha lagu dhintay meydka waa kuwa ubaxa tirada badan saaro maryo qurux badan ay ku muuneeyaan qubuurta waa qurxiyaan sawirka qofkiibay ku dhejiyaan oo taay iyo wato ayay ku dhejiyaan magacyay ku xardhaan qabri noocaasa marka maba laxsu maba la yacni baaba iyo meeshaas qofka inay u dambeynaysa maba xasuusanayaba wax saas loo qurxiyey meydka markii la sii wadana maradaas meyd lagu muuneeyo lagu qurxiyey iyada lafteeda marka yacni waxba lagu xusuusan maayo marka la dhimanayana haddii qofku uu indhaha ka laabto oo uunan fiirinin dadka dhimanayo uunan booqaninna qalbigiisa unbay ka go-an tahay marka qalbigan in loo dhoweeyo mar walbo geerida la xusuusiyo wax ku noqonaya wa ina minhaa waxaa ka mida axjaartii iyo dhagaxdii lamaa ayaa ka mida yahbidu kuwa marka hoobanayo min khashyati illaahi ilaahay cabsidiisa darteed la hoobanayo wama wamallaahu alla ma ahaanin bigaafilin midkii moog yacnii ku moogaanaya alla ma aha camaa tacmaluuna waxaad falaysaan ood samaynaysaan ilaahay ku moogaanaya ma aha hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih